alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa baabu taxriimi ixtiqaari almuslimiin muslimiinta in la xaqiraa inay xaaraan tahay baabka ku saabsan baynu ku soo jirray marka waxaa soo gelaya afraad muslimiinta ka mida ama qof ka mida in la xaqiraana waa soo gelaysa oo waa la wada diidayaa taxqiirku ama yasiddu way xun tahay xadiidka kun iyo shan boqol iyo afar iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo lix wa can jundub bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam qaala rajulun wallahi laa yakfir allahu lifulaan jundub ibni cabdillaahi ayaa waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi qaalada hore faacilkeedu waa damiir uu noqonayo jundub qaalada dambe faacilkeeduna waa daahir qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka u faacil qaalada ka dambeeyana rajulka u ah saddex qaala meesha ku kulmay marka jundub waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi qaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi nebiga odhanaya calayhi salaatu wasalaam wallaahi allah baan ku dhaartay laa yakfir allahu lifulaan allah uma dembi dhaafaayo hebel allah hebel uma dembi dhaafaayo fa qaala allahu caza wajal markaasaa allah waxau yidhi caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyn siiqada markaad laqbaynayso caza wajalla iyo inay kaaga ekaan duco aad ilaahay u ducaynayso waa madxe allah la ammaanaayo caza ilaahay isagaa haaliba waa laga haalib noqon wajalla isagaa weyn man da aladii yata'allaa calaya anlaa akhfira lifulaan man daa waa kuma alladii yata'allaa calaya ku iigu dhaaranaya korkayga anlaa akfira lifulaan waxaa bannaan man daa oo wada socotaa inaad ismi istifaam ka dhigto sida maadaaba iyadoo wada socoto ismi istifaam looga dhigo waxaa kaloo bannaan inaad kala qaaddo inaad kala qaaddo man aad tidhaahdo waa isim su'aal faa'iidaynaayo weydiin daana waa ismu ishaara man waa kuma daa kaasoo alladii kii ahaaday yata'allaa calaya igu dhaaranaya korkayga allah baa odhanaya anlaa akfira lifulaan inaana hebel u dembi dhaafayn kii igu dhaaranayey mee buu allah yidhaahdaa innii qad ghafartu lah anigu waa u dembi dhaafay hebelkaati wallaahi ilaahay uma dembi dhaafaayo waa u dembi dhaafay wa axbadtu camalaka camalkaagiina waa buriyey rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey xadiidka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaga qisooday nin ummadihii hore ka mida shaksi kale ku yidhi ilaahay uma dembi dhaafaayo ama shaksi kale ka yidhi allah uma dembi dhaafaayo ninka toos isaga hagu yidhaahdo laamku laamu tabliiq ha ahaado lifulaan ama laamku bimacnaa can ha ahaado ninka xaggiisa ha ka sheego walow haba maqnaadabeen marka inuu qofka walow fisqi iyo xumaan wax kastaba ha la yimaadee naxariista ilaahay iyo dembidhaafka ilaahay in looga dardaar weriyo oo layska gooyo ilaaba ilaa looma dembidhaafayo ama naar buu gelayaa ta noocaasi markaa mid bannaan maaha ciddii gaalnimo ku dhimatay iyadoo risaaladu gaadhay inuu naar gelayo aan loo dembi adilada waa ku haynaa ina allaha laa yakfir an yushraka bih laakiin waxaa dhici kartaa in waxa weeye dadka qaarkood oo iyagoo gaalnimo lagu ogaa dee ay soo islaamaan oo islaamnimo ku dambeeyaan baa dhici karta innagu aynaan ka warqabin laakiin shaki waxaanu ku sugnayn qofkii gaalnimo ku dhintay iyadoo diinku soo gaadhay dabadeed gaalnimo la yimi oo gaalnimadii ku dhintay xaalka caynkaasa gaal kastoo gaalnimo ku dhintay naartuu gelaya naartuuna ku waaraya inaanu u dembi dhaafayna allah waa inoo sheegay ciddii asalka islaamnimo u sugnaatay macaasi iyo dembiye iyo fisqi wuxuu doonaba ha la yimaado maxaa dil xaqdarra ah maxaa zina ah maxaa xumaan kala ah maxaa dulmi ah maxaa tuuga ah maxaa dhaca ah? dembi wax kastaba ha miisto ha la yimaado wuxuu hoos yaallaa doonista ilaahay wa taxta almashii'a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeye ilaahay waa u dhaafayaa cidduu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa mashii'ada ilaahay iyo doonista ilaahay bay ku xidhantay labada aayadee allah uu ku yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayaa caddaynaya dembiyo naar lagu galo haba la yimaadee laakiin waxa bannaan inuu ilaahay u dembi dhaafo bimaxdi mashii'atii doonistiisa keliya uu ugu dembi dhaafo isagaan qofkaasi toobad keeninba oo dunuubta iyo fisqigaa ku dhintay iyo kabaa'irta waxaa kaloo bannaan inuu ilaahay ku cadaabo oo cadaabta inta la soo geliyo dembiyada laga soo jaro jannada lagu dambaysiiyo cid asalka islaamnimi iyo tawxiid ku dhimatay walow naartaba ha gashee naarta ku waari mayso sida adilada faraha badan leh ku soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalame tirada badan lahina ay ku yimaadeen in laakiin laga baajiyo waa suuroobi kartaa oo hadduu ilaahay doono inuu ka baajiyo naarta oo dunuubtiisa uu ka dhaafo ruuxaas biduuni cadaab cadaab aakhiro isagaan soo marinin hadduu doono inuu ka dhaafo waa dhacdaa dadka qaarkood in ilaahay ka dhaafo waana u bannaanta marka ruuxa yidhi ruuxu dunuub kabaa'ira ku dhintay ama dembiyo waaweyn la yimi ama ha ku dhinto ama yaanu ku dhimanbe ama ruux saalixaba yidhi ilaahay uma dembi dhaafaayo ama naar buu gelayaa ama janno ma gelaayo qofkaasi khatar buu daaqayaa dembi weyn baanu ku jiraa oo markuu ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartay hebel ilaahay uma dembi dhaafaayo ma wuxuu uga jeedaa waanu awoodayn ma wuxuu uga jeedaa marka waxa weeye jaa'is bayna ilaahay u ahayn wayna u bannaanaynba muxuu uga jeedaa ma ballan buu ilaahay ka haystay inaanu hebel ilahay u dembi dhaafayn mise qeybka waxaanu ogeyn buu doonaya inuu ka sheego marka arrin khatar ah kuma filla waciiddada guud ee caamkee soo arooray ama itlaaqa ah qofka caynkaa sameeyaa naartuu gelaya qofka caynkaa sameeya yacnii jannada geli maayo cidda caynkaa samaysa uma dembi dhaafaayo taasi waa waa caam waa itlaaq lakin waxaa dhici karta qofka mucayankaa ah in loo dembi dhaafo ama janno la geliyo hor laga geliyo ama naartii laga baajiyo ayaa dhici karta hunaaka farqun bayna bayna aliطlaaqi waatacyiin waa innaga hore usoo sheegnay masalada ku saabsan itlaaqa iyo tacyiinka farqiga udhexeeya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo shaaribulkhamriga nacdalay si itlaaqa ah ayuu haddana saxaabigii khamriga cabbi jiray ee xadka uu ka jari jiray ee ximaar lagu laqabi jiray in la nacdalo uu diiday shaaribulkhamriguu nebigu nacdalay si itlaaqa ah si guud buu u nacdalay haddana ruuxii mucayanka ee khamriga cabbi jiray buu u diiday in la nacdalo laa talcanhu fa inahu yuxibu allaha wa rasuulah laa tuciinu calayhi shaytaan haakada markaa saas aawadeed yacni qofku dunuub wuxuu doonaba ha sameeyee waa inaan markaa la yska goynin oo la odhan allahuma dembi dhaafaayo waa arrin haybi ah ma ogin kuwu ilaahay u dembi dhaafaayey inuu ka mid yahay iyo inaanu ka mid ahayn labada noocuu yahay ma garanayno marka taas waxa ayaa la diidaya maxaa abaalmarintiisi noqotay ruuxaas waxay noqotay in isaga camalkiisii la buriyey oo naar la geliyey kii kalena ilaahay u dembi dhaafay naar baa la geliyeen loogama jeedo naarta uu ku waaraya riwaayaadka qaarkood baa ku soo aroortay yani marka oo sheegaysa naargelinta ama xadiis kale ku yimi xadiis kaleo abu daawuudaa jiro qiso kale sheegaaya xadiiska abi daawuudka wuxuu sheegayaa laba nin oo reer banu israa'iila ah ayaa mid wuxuu ahaa mid taacaadka iyo khayraadka aad ugu dadaala cibaado badan ka kalena wuxuu ahaa mid macaasida iyo xumaanta iyo fisqiga aad u farbadsan labada ninna waxaa ka dhexaysay nooc suxba ah waxaa laga yaabaa camal adduunye iyo wax inay isugu imanayiin suxbaa ka dhexaysa kii khayrka ku dadaali jiray ee mujtahidka ahaa ee ijtihaadka badnaa ayaa kii kale wuxuu ku arkaa isagoo macaasidii miisanaya markaasuu war ilahay ka baqa waar iskadaa macaasidan waa ka waaniyaa waa ka waaniyaa markaasaa wuxuu ku yidhaahdaa dacnii warabbii warnigii waar nigii rabbiga isu kaayaddaa abcisa calaya raqiiba war ma waxaa lagu soo diray inaad ilaaliso maalintii dambaa ninkii xanaaqay cibaadaadka aadka ugu dadaali jiriya taacada markaasaa waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartee inaannu ilaahay ku dembi dhaafay hadda xanaaqa wuxuu ka xanaaqsan yahay macaasida badan ee uu la imanayo qofkaas ayuu ka xanaaqayaa aakhira la soo saaray markaasuu ilaahay ku yidhaahdaa waxa gacantayda ku jira anigu hayo ma awood baad ku lahay waxaad ugu dhaaranaysa caynkaa isagana waa u dembi dhaafay yani adiguna naarta gal naartaa loo diraa marka waxaa loo jeedaa calaa kulli xaal waa dembi kabiira ah in markaa saa la sameeyo oo qofka naxariista ilaahay looga dardaar wariyo walow macaasi wuxuu doonaba ha yimaadee oo looga dhaarto taas inaynay bannaanayn baa laga qaadanaya dembi kabaa'irna ay tahay naarna lagu mutaysanayo laakiin maaha macnaheedu wuu gaaloobay qofka caynkaa yidhi wallahi laa yakfir allahu lifulaan haddii uu marka ay tahay uun uu rajaynaayo kuwaan loo dembi dhaafay inuu ka mid yahay laakiin qaybkaan ogahay aanu lahayn yacni allah qaadir kuma laha aanu lahayn ma gaaloobayo milladda kagama baxaye wuxuu noqonayaa uun dembi kabaa'ira ruux la yimi ayuu noqonaya naarta marka la geliyeyna waa lagu soo daahirinaya waa lagu soo nadiifinaya marka dambena ma'aalka jannadu ku dambaynaya hadduu tawxiid ku dhintay waa yahay saaxibu kitaabi tawxiid masaa'ishu kala baxay waxaa ka mid a in qofka ay dhici karto in loogu dembi dhaafo bisababin eh, huwa min akrahi alashyaa ilayhi sabab ka mida ah waxyaalahu ugu necab yahay qofku inay dhici karto in loogu dembi dhaafo masalada caynkaasi halkuu ka qaatay eh, bacd alculamaa bay ishkaal gelisay xagguu ka qaatay shiikhu laakiin waa shay waadix ah wuxuu ka qaatay qofkii in la yidhaahdo allah baan ku dhaartay ee allah ku dembi dhaafi maayo se wuxuu necab yahay maaha oo aad u necab yahay weliba saa walle lagu maro tiibaa waxay u sababtay in loogu dembi dhaafo taasuu markaa uga jeeday marka baabkan xagguu calaaqa kala leeyahay xadiisku wuxuu calaaqa kala leeyahay dee marka la odhanaayo allah baan ku dhaartee ilaahay hebel uma dembi dhaafayo dee nooc taxqiira ku jira nooc taxqiira ayaa ku jira kaannahu la odhanaayo dadkii marka waxa weeye u munaasibkahaa in loo dembi dhaafo maba ahba waa ka liitaa marka taxqiirku saasuu ugu jiraa waayahay ahlusunna waljamaca waxay qabaan qofka taacaadka iyo wanaagga iyo ixsaanka iyo khayrka ku dadaalaya khayrkaynu u rajaynayno ama jasminayno mar haddaynaan nas u haynin qofka xumaanta iyo dunuubta iyo fisqiga iyo macaasida farabadsanayana uma dardaar warinayno laakiin waa u baqaynaa ya narjuu limuxsinihim wa nakhaafu calaa musii'ihim siday ahlucilmiga qaarkoodba ka cabireen mu'miniinta kuwooda muxsiniintaee samafalay ee wanaagga la yimi ee xumaanta ka maran waa u rajaynaynaa khayr iyo wanaag kuwooda xumaatada miisanaya ee xumaanta badnaana ee faasiqiinta ahaana waa u baqaynaa laakiin dee uma dardaar warinayno naxariista ilaahay kama quusinayno laa nu'ayisuhum min raxmat illaah ya naxariista ilaahay iyaga laftooda ka quusin mayno baabka laba boqol iyo afariyo toddobaatan baabunahyi can idhaari shamaatati bilmuslim baabunahyi reebista la reebaayuu u baab yahay can idhaari shamaatati ku faraxa dhibaatadiisa lagu farxaayo in la muujiyo la reebaayo lagu wiirsado ashamaata waa ku wiirsiga weeye qofkiiba xaalad ku dhacay markaasaa xaaladii lagu wiirsanaya oo lagu farxaya bilmuslimi qof muslima in lagu wiirsado oo farax marka lagu farxaayo xaaladda xune uu ku dhacay ama musiibada ku dhacday iyo waxa la midka ah taasoo kale in la muujiyo in la diidaayo waa inaan lagu farxinba xataa biduuni idhaar qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waxay ahaadeenoo qura walaalay ahaadeen dee walaaluhu inay isku wiirsadaan ma aha marka dhibaato midu ku dhacdo inuu ku wiirsado ma aha waa in marka waxa weeye wanaagga mid ku sugan yahay ka kale farax gelisaa oo ku farxa xumaanta ku dhacdana uu ka murugoodaa siduu naftiisaba uga murugoonayo waayo wuxuu naftiisa la jecel yahay waa inuu la jeclaadaa iimaankay ka mid tahay laa yu'min axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi marka waxaa ka imanaysa waxa uu naftiisa la necab yahayna waa inuu walaalihiisa kale ee mu'miniintaana la necbaadaa wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina aladiina yuxibuuna an tashica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu kuwa jecel an tashiica alfaaxishatu inay faaxishadiiyo xumaantu ku faafto fi aladiina aamanuu kuwii rumeeyey lahum cadaabun aliimun waxaa u sugnaaday cadaab xanuun kulul baa u sugnaaday mu'lim wa xanuujinaya fi dunya walaakhira ifkii aakhira baa cadaab wa xanuujinaya ayaa ugu sugnaaday marka waa in marka aan la jeclaan haddii la jeclaado dembi baa lagu jiraa cadaab lagu mudanayo dembi cadaab lagu mutaysanaya lagu sugan yahy xadiiska kun iyo shan boqol iyo shan iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo toddoba wa can waasilata bni asqac radia allaahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam laa tudhir ishamaatata liakhiik waxaa nabiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa tudhir ishamaatata ku ha muujinin liakhiika walaalka aad ku wiirsanayso fayarxamuhu allaahu wayabtaliyak odeedna dabeedna allah u naxariisto isaga adigana uu ku imtixaano yacani si aan taasi u dhicin marka hore musiibadiisa iyo dhibaatadiisa ku farxin waa ku wiirsan aanlebagi ugu dhacday ha odhan rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiiska soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasana buui bacdu ahlicilmi xadiis kolle waa daciifiyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada daciifinaysa ayuu ka mid yahay marka xadiiska sanadkiisa waxaa ku sugan dacfi baa ku sugan laakiin adilada caamka laga qaadanaya masalada oo ah inay muminiintu isla jeclaadaan wanaag iyo khayrka oo waxa naftiisa uu la jecel yahay walaalihiisa kale mu'miniinta inuu la jeclaado isba ma jeclaadeen haddii waxa weeye dhibaata ku dhacdo in lagu farxo dhibaatadiisa oo lagu weersado dee saanu u jeclayn in dhibaatadiisa lagu weersado waa inaanu muuminiintana aanu tiyo kale kula kicin tuu isagu necbaa waa inaanu kula kicin waanu ku wiirsan dhibaatadooda waanu ku farxin waa inuu khayrka la jeclaadaa naftiisa uu la jecel yahay waliya'ti ila nnaasi aladii yuxibu an yu'taa ilayh wa fi lbaabi xadiidu abi hurayrata asaabiqu fii baabi tajasus baabka waxaa ku sugan xadiiskii abi hurayra ee ku soo hormaray baabkii ku saabsanaa basaasidda iyo xukunkiisa kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraam qof kastoo muslima muslimiinta kale xaraam buu ka yahay dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa mid walba alxadiia ay iqra' alxadiis ama akmil alxadiis xadiiska dhammaystir waayahay marka qofka muuminka ah dhibaato ku dhacday waa inaanad markaa ku farxin walow marka waxaweyan haba noqdo qof marka waxa weeye yani aydaan isu sanbanaanayn haba noqdo haddana waxa weye waa inaanad ku farxin hadduu xataa marka waxa weeye dembi iyo ku sugan yahay laftiisa yani marka bagay ugu dhacday iyo wax la mid ah ha odhan yani ha odhanina ha ku wiirsan yani waxa weeye muslimiintu isjeclaadaan oo isku xidhnaadaan baa la doonaya alcallaamatu ibnu taymiya dadkii dhibaataynaya locolka ahaa ee dhibaatada kula kacayey ee geed gaaban iyo geed dheerba u koray siday u dhibaatayn lahaayeen masaa'isha ay ku diidan yihiin ee ictiqaadaan ay ku khilaafsan yihiin daraaddeed sidaa ugu kacayey nin ka mida ayaa dhintay ibnu ibnuqayim wuxuu odhanayaa waa u nimi saan ugu bushaarayno ninkii hebel dhimay markaasuu yaa ku farxin ina lilaahi wa inna ilayhi raajicuun halkii buu ka soo kacay qaraabadiisii buu u tegey waa u tacsiyadeeyey markuu u tacsiyadeeyey ayuu wuxu yidhi ana halkiisii idinku jira halla waxaa u baahataan haddaba raggii colka la ahaa ee ictiqaadaanu la colloobay ayuu sidaas yacni u samaynayaa tafiirtiisii uu u samaynaya uuna diidaya in lagu wiirsado lagu farxo taas uu diidaya qisa ukhraa alcallaamatu bnu baaz raximahu llah waagii hore wuxuu soo maray qada oo dee kharji meesha la yidhaahdo afar iyo toban sanu qaadi ka ahaa xilal kala duwan buu soo qabtay qadaagu waa iska dhib badan yahay nin markaa gari ka soo gashay meesha ayaa shiikhu siduu xukumay siduu ku xukumay ayuu dhibsaday garbay isaga iyo ninkaas iyo cid kale isula yimaadeen shiikhu waa xukumay ninkii waa la colloobay shiikhii mar walba waa dhaleecayn jiray waa caayi jiray waxa weeye ma qarsan jirin meel walba inuu ka caayo ka dhaleeceeyo ayuu markaa ku wixi jiray sheekhudan kama geli jirin maa yahumu dadka markaa waxa saalixiinta ah cayda dadka caayaya dan kama galaan dadka waxa weeye markaa dee markaa adduunyadu ku weyn tahay baa laga yaabaa inay markiisa markaa waxaan yani aad iyo aad u dhibto cidda wax ka sheegta ama cayda laakiin qof aan adduunya danka lahayn ee aakhiruun doonaya danka ma laha bale markayse markaa qaarkood waxaa dhici jirtayba dee salafkii ruuxa caayaya wax ka sheega inay qaarkood wax siin jireen hadyad haddii hebel baa ku caayayey oo ku dhaleecaynayey oo ku xamanayey oo ya waa uga abaalgudi jireen waayo xasanaadkiisi dee wax ka miduu u hadyeynaya xasanaadaan u shaqaysan uu bilaash ku siinaya mar baan dhallinyarada qaar waxaan ku idhi haddii lagu odhan lahaa qofkii ku caayaba kun dollar ba akoonkaaga kugu dhacaya qalam caydi walba kun dollar ka warran wallahi waxaan iska jeclaan lahaa buui dadku inay wada caayaan buui haddii caydi kastaba markaysa marka kun dollar ee ugu dhacayso eh, yani akoonkayga ugu dhacayso in layska kay caayaan jeclaan lahaa mar walba ya markaasaan kun dollar wax ka wanaagsan baa ku dhacaya kun dollar waa iska wax sahlan weyaan adduunye ah yani xasanaadka markaysa markaa laga helayo ayaa ka badan almuhim asheekh ibnu baaz ninkaa colka la ahaa ee aad yo aad u dhaleecayn jiray ee u caayi jiray ee majlis walba nin dee ahlu dasuur oo xoolole buu ahaa marka waxa weeye aad yo aad yani ayuu meel walba uga caayi jiray colaad ayuu sheikhii u qaaday markii uu dhintay ee loo sheegay oo ninkii hebel la odhan jiray waa dhintay sheikhu waa ka warqabaa wuxuu sameeyo lakiin dadka ma leh markii lagu yidhi ninkii hebel la yidhaha waa dhintay wuxuu uhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dabeedna wuxuu i kaxeey oo ii geeya markaysaa tafiirtiis halkii baa la kaxeeyey janaasadiisi goormaa la aasaya janaasadii buu ka qayb galay tafiirtiisii buu tegey waa u tacsiyadeeyey yani waxa weeye waa loo qaadan waayeba ajiib waa loo qaadan waaya marka shamaatada waa layska ilaaliyaa qofka haddaad doonto ictiqaadhaan isu khilaafsanaada waa inaad ku farxin haddii dhibaato adduunya ku dhacdo waayo kama aamin qabti adiga laftaa dhibaato inuu kuu timaado ya kama aamin qabti saas aawadeed waa in marka aanad ku farxin haddii waxa weeye dhibaata ku dhacdo waayahay baabka baabu taxriimi acni fi lansaabi athaabitati fi daahiri sharc dacniga ama durista inay xaaraan tahay baabkeedii weeye ama bayaan la qadaro baabu bayaani taxriimi dacni in la duro oo la dhaleeceeyo inay xaaraan tahay caddaynta la caddaynayuu u baab yahay lansaabi nasabada la dacniyo dadka nasabkoodii la duro oo la dacniyo nasabadaasoo althaabitati fi daahiri sharci ku sugnaatay sharciga daahirkiisa yani qof nasabkiisu daahiru sharci ku sugnaaday ama qolo ay ku sugnaatay daahirka sharciga nasabkoodu in la duro la dhaleeceeyaa waa dembi kabaa'iro weyn oo xaaraan ah masaladani waa muhim marka altacnu fi lansaab in layska jiro weeye qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi waladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaati bigayri ma ktasabuu waladiina kuwii yu'duuna almu'miniina dhibayey ragga mu'miniinta waalmu'minaati iyo dumarka mu'minaadkaa dhibaayey bihayri maktasabuu waxay kasbadeene galabsadeen la'aanteed ku dhibaaye waxaynay galabsan baa loo jeedaa dembi ayna shaqaysan ama waxaynay geysan ku dhibaataynaayo faqad ixtamaluu xaqiiqee waxay xambaarteen buhtaanan been abuur iyo wa isman dembi dembigaasoo mubiinan ay bayinan cad ayay xambaarteen waa abbaanadii laazimka ahayd weyi innaga soo sheegnay duruuso kale abaana in lazimi iyo mutacadi labadaba leedahay abaana waa caddaaday iyo abaana waa caddeeyey abaana fahuwa mubiin marka waa tii laazimkahayd wey wa isman iyo dembin mubiinan bimacnaa bayinan cad dee ruuxa nasabkiisii in la duro la dhaleeceeyaana qofku waxaan u galabsan baa lagu dhibaataynaya haddii nasabkii loo diido uu lahaayo la yidhaahdo ciddaasi ma dhalinna waxaabay noqonaysaa qadfi zina lagu gana ee nasabkuu sheeganaayey ee daahirka sharciga ku sugnaa loo diidaayo kaannahu la hebel idima dhalin ma iska sheeganaysaan xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi isnataani fi nnaasi huma bihim kufru laba khaslo ama laba sifo oo dadka ku sugan waxaa ku jira nooc gaalnimo ah kufri altacnu fi nnasab waa in nasabka la duro la dacniyo wanniyaaxatu cala almeyt iyo maydka in laga dul baroorto rawaahu muslim muslim ba saxiixa kusoo wariyey xadiidkan wuxuu sheegayaa laba khaslo oo labadaba kufri lagu itlaaqay kufriganna waxaa loo jeedaa kufrun duuna kufrin kufri ka sokeeyo kufrigii weynaa ayaa loo jeeda kufri asqar labadaa shay waxa weeye waa nasabka in la duro oo la dacniyo oo cid nasabkeedii wax laga sheego la caayo la dhaleeceeyo la nafiyo la diido waa dembi kabaa'irah waa nooc kufri ah dembi kastoo kufri lagu itlaaqay waa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay baroorta maydka eh, laga dul baroortaana ama loo baroortaana iyaduna waa nooc kufri ah waa dembi kabaa'iroo weyn dembi aad iyo aad u weyn weyn masaladan dacniga nasabka la tacninaayo waa mid xaaraan aan bannaanayn shareecada waxaa ku sugan xad layahay xaddu cidda zina cid ku ganta yacni xadka loo dhigay xad sharcigaa laga dhigoo xuduudda sharcigu ka mid yahay oo siddeetan jeedal qofka laga jaraa hadduu marka waxa qadfi sameeyo ruuxba ku yidhi ibnu zinaad ama wuxuu ku yidhi waad zinaysatay waxay noqonaysaa qadfi waa dembi weyn oo kabaa'ira waana xad xuduudda sharciga ka mid a ah. tacnigii nasabka la tacninayna oo soo gelaysa dadka qaarkood waxaa aad ugu badan waxyaalo layska fudaydsado oo tacniga nasabka la tacninayo ku jirta meel kastaad joogto min araf ila araf inta soomaali digto meel walba waxaa la odhanayaa ree hebel ree reebel maahe qoladay sheeganayaan maahe waa qolada kale meel kastaad joogto waxa weye sheeko noocaasoo yani yaroo liidataa jirta hebel iyo hebel baa isku khaldamay hebel ma dhalina hebel markaa ahaa qoladaa maaha qoladaasay yihiin ya waa nasalkii oo la tacninaya waqtiyada qaarkood yani waxaweye sheekooyinka noocaasa ama dad wadaadaa ama dad waxaweeye markaa madax dhaqameeddaa ayaa xataa sheekooyinka noocaasa galaa waa dembi markaysaga weyn weeye min kabaa'ir dunuub man atacni fi lansaab kufri baa nebiga ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam kufri abu ku ilaaqa inay gaalnimo tahay dadku nasabka uu sheeganayo waa in loo daayaa nasabkuna wuxuu ku sugnaadaa istifaado sidaa inuu ku caanbaxo la iska soo gaadhu ku sugnaadaa ruuxa nafinaya diidaya ayaa looga baahan yahay daliil iyo bayino bayinona ma keeni karo annaasu mu'tamanuuna cala ansaabihim dadka waxaa lagu aaminay nasabadooda say ahlucilmigu yidhahdeen nasabaduna waxay ku sugnaadaan istifaaday ku sugnaadaan istifaado inuu sidaa ku caanbaxay oo sidaa layska soo gaadhay baa ku sugnaadaa qofka maxaa lagu ogaado lagu gartay inuu iina hebel yahay yacni waxaa weeye sidaas markaa la odhan maayo sidaa uu ku caanbaxay caddayn u keeninaa tahay waayo daahiru sharci saasuu ku sugnaaday sheekhu markaa u baabaysanay muxuu ihi baabu taxriimi acni fi lansaabi haabitati fii aahiri sharci baatinka innaga waxba inama saaraa aahirka sharciga xukunka lagu eegaa istifaadaanu ku sugnaadaa marka ciddaa ay sheeganayaan ee iska soo gaadheen ee sidaa ku caanbaxeen ruuxa tacninayaa wuxuu ku jiraa ya acni fi lansaab buu geliya xujo cad mar haddaanu haynin kelmad nooca ku saabsan inuu yidhahda uma bannaan mar waxaa lay sheegay laba qola isu yimiyo sheekooyinka yare yani markaa liita ee soomaalidu ay sheegaan yani markaa lagu tilmaamo markaasaa qolo weliba xaggeeda waxay ka yidhaahdaan qoladaasi qoladaa maahe annagay yihiin qolada kale waxay may qoladaa maahee qoladaasaa annaga ah markaasaa labadii qola isu yimiaa layidhi markaasaa annagaa tihin may qoladaa ma nihine xaggan baynu wadannahay qoladii kale waxay xaggan baynu wadannahay iswaafaqi waayeen markii dambe dee waxay ku kala tageen dee kolle waxuun baynu isu nahay <laughs> ya sida doontaba arrinku ha noqdee wuxuun baynu isu nahay calaa kulli xaal waxaa in waxba laga soo qaado maa in wax lagu dhiso ma aha waana in layska ilaaliyaa oo laga taxadiraa ama shaacir ha ku gabyo ama cid kale ha tidhaahdo ama markiisa marka waxaan yacni wax kastaba marka ha ahaatee sheekooyinka noocaasa waa inaan lagu kadsoomin sheekooyinka noocaasa waa inan lagu kadsoomin waa layska ilaaliyaa tacni fil ansaab bayna noqonaysa dadka nasabadooda haddii la tacniyo mar waxaa soo gelaya xagga nafyiga nasabka mar waxaa soo gelayaa ansaabtooda in la caayo ina ansaabakum laysa masabatan cala axad qolo sabkoodu muxma dadkuna dhammaan waxay ku wada aroorayaan aadam iyo xawaa dhammaan waa banuu aadam ya dhoobay ka wada yimaadeen oo laga wada abuuray asal waaxiday leeyihin asal keliya noocu doonaba ha noqdo ka la xaqirayo in la xaqiro xaq looguma leh dembi weyn baa lagu jiraa ka la yasaye ee la waxaweeye la haybsoocay ee la odhanaayo marka waxaweeye iyaga hoos loo dhigayo waxay noqonaysaa taxqiirkii la diidaayo muslimiinta la xaqiraayo ma shay xaaraanaan aan allah waxaa loogu kala dhow yahay taqwada ina akramakum cinda allahi atqaakum waxaa idinku karaamo badan oo idinku sharaf badan allah agtiisa ka idinku taqwada badan intee mid waxa weeye hoos loo dhigayo yacni allah agtiisa isagu ka sharafta badan u yahay laa yaskhar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaa'un min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhun marka in la caayo reer markaysa marka yani madaxa laga maro leeyahay reerkaas waa reer xun reer gun ah waa sidan ah caynkan ah waxa weeye eh, nasab ma aha waxa weeye waa marka tacni yani weeye mid bannaanna ma aha waa mid xaaraanaan bannaanayn haddii laynoo sheegay cayda qofka muslimka la caayaa inay tahay faasiqnimo bal qabiil dhan cayda la caaya ka warran sibaabu lmuslimi fusuuqun wa kufrun cayda qofka muslimka la caayaya waa faasiqnimo marka in la yidhaahdo yani ree hebel waxa waa xun yihiin ma aha ree hebel wax walba waa leeyihin mid wanaagsan iyo mid xunba waa leeyihin ya mar marka qise waxaa laga sheegay in marka waxawe axadu saxaaba oo marka waxawe yani reer bani tamiim wax ka yara sheegay uu yidhi waa niman adag weliba nasabkoodii xaggaa ma taaban ee waxaweye xagga adaygoodii caynkaas adigu naxwu haada cibaaradii hadda aad ma hubo tacbiirku cabiray dabeed waxaa u jawaabay nin taabici ahaayoo ka mida markaysa markaa reer bani tamiim markaasuu reer bani tamiim baad wax ka sheegtay waana dee dadkay la mid yihiinoo mid wanaagsan iyo mid xunba waa leeyihiin mid wanaagsan iyo mid xunba waa leeyihiin markaasi waa runta yacni qabiil marka la qabiilkii nooc walba waa leeyihi mid saalixuu leeyahy mid taalixuu leeyahy mid xun buu leeyahy mid wanaagsan buu leeyahy mid faasiquu leeyahay yani nooc walba waa leeyahy mid mu'minuu leeyahy oo mutiica dee in la reebel baa saasa sax maaha yani waxa weye dadkii camalkoodii baa kala duwan ina sacyakum la shatta camalkiin waa kala tegan yihin mumin iyo kafir baa dadkii leeyihin marka calaa kulli xaal in qolo la caayo yacni si guud loo caayo ma aha hadday noqoto markaysaa in la caayo dee aakhiro madlamadaas way wada sheeganayaan bal hadda qofka ay qabiillan usoo xadiray ka warran oo mid waliba uu leeyahay markaysaa waa nacaayey haddii kaana xasanaadkiisa wax laga siiyo kana laga siiyo kana laga siiyo kana laga siiyo ay kumankun yihiin ya maxaa usoo soo hadhaya mid walba qayb xasanaadka ka mid a marka laga siiyo waa arrin khatar weeye marka aad iyo aad waa in la ysaga jaraa tacniga ansaabta la tacninayo iyo cayda qabaa'isha la caayayo ta noocaasa waa in la iska jiraa baabka laba boqol iyo lix iyo toddobaatan baabunahyi can alghishi waalkhidaac reebista la reebaayuu u baab yahay can ilghishi qishka iyo waalkhidaaci ee dhagarta cid la dhagro ama la khiyaameeyo qaala allahu tacaala allah waxauu yidhi waladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaati bigayri ma ktasabuu aayaddan sheikhu aad buu usoo qaadan usoo celcelinaya cumuumkeedu deliishanaya waladiina kuwii yu'duuna dhibaayey almu'miniina ragga mu'miniinta walmu'minaati iyo dumarka mu'minaadkaa dhibaayey bigayri ma ktasabuu waxaynay galabsan ku dhibaayey waaynay kasban faqad ixtamaluu xaqiiqee waxay xambaarteen buhtaanan been abuur bay xambaarteen wa isman iyo dembi dembigaasoo mubiinan bimacnaa bayinan cad ayay xambaarteen xadiiska kun iyo shan boqol iyo toddobiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo toban wa can abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam qaal man xamala calayna asilaaxa falaysa mina man xamala ku kastoo qaada calaynaa korkayaga u qaada asilaaxa hubka hub noo qaata maxaa nala dagaalama muslimiinta la dagaalamaa loo jeeda falaysa mina naga naga mid aha dayru naga yahy yacnii hadyigayga iyo waddadayada qumanee wanaagsan iyo hanuunkayga kuma sugnaa waman khashanaa ku kasto kish nagu sameeya falaysa mina naganaga mid ah dayru naga yahay yacni hadyigayga iyo ariiqadayada kuma sugna iyo hanuunkayga ariiqadayda wanaagsan kuma sugna rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiiskan wuxuu sheegaya laba masalo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay ninka muslimiinta la dagaalamaa eh, inuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dayriyey uuna tilmaamay inuu hanuunkiisa iyo waddadiisa wanaagsan aanu hayninoo ku sugnayn marka falaysa minana takfiir loogama jeedo oo lagama tilmaamayo wuu gaaloobay muraadku islaam maaha muraadku islaam maaha mana aha in looga jeedo falaysa mina ay falaysa milana annaga nalama mid aha sheekh culammadii hore mutaqadimiinta ka mida salafkii ka mida baa waxaa laga soo naqliyey inuu ku fasiray falaysa mina ay falaysa milana annaga mili nalama aha oo nalama mid aha culamadu waxay dhaheen waa qalad cibaaradaas insaan lagu fasiraa qalad weeye waayo qofka qishka iska daayaa ama muslimiin in la dagaalama iska daayaa hal yakuunu mila nabiy sala allahu alay wasalam ma nebigoo kale u noqonaya ficilkaa inuu iska daayo nebigoo kale ku noqon maayo markaa sidaas aawadeed falaysa minna falaysa milana in lagu fasiraa waa qalad imaam a'immadii salafka ka mida ayaa saa yidhi laakiin waa qalad waa dhici kartaa caalimku inuu qaldamo markuu caalimku qaldamana dee culammada kale ee akaabirta abaa ah baraarujinaysa laakiin ma aha markaysa markaa culammadii akaabirta ahaa in dhammaan markaysaga tambiih seegay inuu aalib markaysaga garan karo oo uu isagu keligii markaa takhtiayn karo iyadoo markaysaa culammada wax takhtiaysa aanay jirin taas waxay noqonaysaa marka inuu marka garto inuu marka isagu meel kale u cararay waayo dariiqa xaqa ah inuu dee culammada wada seegaa ma dhici karto ma dhici karto la tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduru man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi wahum cala dalik marka saas aawadeed a'immadii kale waaweynaa baa baraarujiyey oo marka a'immadii salafka ka mida oo yidhi marka waxa weeye qish haddaanu samayn ama marka xamlu silaax aanu la imanin cala almuslimiin hal yakuun mila nabiy sala allahu alay wasalam nebigoo kale miyuu noqonaya maya ma noqonayo idan dee cibaarada markaa tafsiirkeedu sax ku noqon maayo falaysa mina ay falaysa milana saasaanu sax ugu noqon marka falaysa mina waxaa laga tilmaamaya leysa calaa hadyina wa ariiqatina yacni hadigayaga iyo waddada hanuunkayaga kuma sugna ayaa laga tilmaamaya taasna waxaa laga qaadanayaa ruuxa marka muslimiinta la dagaalamaa bikhayri xaqin inuu noqonaayo markaysa markaa ruux yani markaa lumay inuu noqonaayo ayaa laga qaadanaya biqayri xaqin markaynu leenahay waxaynu uga jeednaa dee waxaa jira qitaal la amray faqaatilu latii tabqi xataa tafiya ila amri illah buqaaddii in lala dagaalamo oo kale waa marka waa la amray yani waxa weeye ta noocaasi marka ma aha mid waciidkii lagu mutaysanayo ma soo gudagelayso ma soo gudagelayso waman khashanaa falaysa mina ka kish sameeya kish waa maxay waa shay marka in la qariyo ceebtiisa oo isagoo marka waxaweye ceebu ku sugan ceebtiisii la qariyo masalan wixii la iibinayey baa ceeb leh ceebtiisii baa la qarinaya yacnii sifu ku sugan yahay hadduu qofkani ogaan lahaa iibsanayaa aanu sidaa ku iibsadeen ama qiimaha uu hoos u dhigi lahaa oo odhan lahaa marka qiimaha ma siisanaye yacni marka wax ka dhin qiimaha ama uu ka tegi lahaa tii baa la qarinaya waxay noqonaysaa kish marka kishku waa mid xaaraan man khashana falaysa mina waa caam xadiiskanna ba soo socdana waa fasirayaa oo qishkii markaysa waa caddaynaya wa fii riwaayatin lahu riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay fa isla min xadiisi abi hurayra laakiin qisu koobsanaya marka kaanahu marka waxa weeye munaasabadu maadaamay kala duwan tahay kaanahu laba xadiis uu yahay oo kale ba bacdi ictibaariyeen saas aawoodee raqam gaara u yeeleen yani laakiin sheikhu maadaama makhrajka xadiisku isku mid yahay oo labadaba abu hurayre laga warinaayo wuxu uhi wa fii riwaayatin lahu riwaayo muslim u marka waxaa laga soo warinayaa abi hurayra marka xadiiskan riwaaye uu leeyahay uun ziyaado koobsatay inay tahay ayuu u tilmaamay ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam mara cala subrati tacaam riwaayada waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay ee abu hureyre laga warinaayo an rasuulku sala allahu aleyh wasalam marra uu soo maray calaa subrati tacaam tuur cunto abuu soo maray subradu waa raashin yacni si a u tuurin yacni ma miisna masalan oo kale haddii ama hadhuur ama bariis uu sidaa u tuuran yahay kaasaa waxaa loodhanayaa subra wakhtiyada qaarkood baan dee haddii la doono raashinka aan lagu iibin jirin miisaan la odhan jiray tuurka maxaad iga siinaysaa intaa inta halkaa tuuran markaasoo intaasaan kaa siinaya intiibuu ka siisanaya calaa subrati acaamin tuur raashinuu soo maray masaa u tuuran fa adkhala yadahu fiiha markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tuurkii eh, raashinka ahaa ayuu gacantiisa geliyey gacantiisu dhex geliyey fa naalat asaabicuhu balala waxay gaadhay farihiisu waxay gaadheen qoyaan korkana qoyaan kama muuqanayn korku raashin qalaalan ayuu u muuqanayy sidaa markuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam farihiisii u dhex geliyey ayaa faraha xaggoodii hore waxay gaadheen qoyaan markaysa markaa dhexda ku jira ayay gaadheen fa qaala wuxuu uhi maa haada yaa saaxib aacaam kani muxuu yahay qoyaankani kan raashinka u saaxiibka aho raashinka iibinayo qaala wuxu uhi asaabathu asamaa'u yaa rasuula allah qaala waxau yidhi ninkii raashinka iibinayey asaabathu samaau roobka ayaa haleelay roobka ayaa helay oo asiibay yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam afalaa jacaltahu fawqa aacaami ka yaraahu nnaas maad ka yeeshid qoyaankan fawqa acaami cuntada korkeeda raashinka korkiisa maad ka yeeshid xataa yaraahu nnaas si ay dadku u arkaan ama si ay dadku arkaan xataada mar baa loo isticmaala tacliil macnaa kay loo isticmaala hadda macnihii kay baa loo jeeda haaye loogama jeedo xataa yaraahu nnaas ay ka yaraahu nnaas si ay dadku arkaan maad inta markaa qoyday aad kor marisid qoyaanka ama ha ku iibsadaan ama ha ku daayaan maxaad u qarisay qoyaanka man ghashanaa falaysa mina kii qish sameeya oo bimacnaa wax markaa qariyaa ceeb ah yacni qariyaa nagama mid aha asalka wuxuu ugu yimi waman ghasha ayuu markaa ugu yimi fi saxiixi muslim saas ugu yaalla labadan xadiis waxay tilmaamayaan qishka in la diidaayo waxyaalaha la iibinayana waa in ceebahooda la muujiyaa waatii xadiis ay ku soo aroortay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqa wabayana buurika lahuma fii baycihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam labada wax kala iibsanaya khiyaar bay ku sugan yihiin intaynay kala tegin waxay ku sugan yihin khiyaar khiyaaru majlis khiyaarkaasay ku sugan yihin hadday labaduba run sheegaan wabayanaa ceebaha waxay kala iibsanayaanna ay caddeeyaan wixii ceeb leh yaa buurika lahumaa fii baycihima baycooda waa laba barakaynaya wain kadaba wakatama hadday been sheegaan oo qariyaan ceebaha muxiqat barakatu baycihima mare haddaad iibinayso aad og tahay inay fasakhdo waa inaad tahay way fasakdaa gaadhi haddaad iibinayso wuu cillad leeyahay waana cilladiisa sheegtaa iska eeg adigu ha odhan waajib waxaa in la sheego xadiiskii ibnu maaja baa weliba sii caddaynaya laa yaxilu limuslimin yabiicu baycan fiihi caybun ila bayanahu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi uma xalaal aha muslim iib iibinaya iibkaasoo ceebi ku sugan tahay inuu caddeeyo mooye si kale uma xalaal aha waxa waajib waxa ku ah inuu caddeeyo xaafid ibnu xajar iyo albaan labadu waxay dhahen isnaadkiisu waa xasan isnaaduhu xasan laa yaxil minan xalaal ahayn buu tasriixinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam marka ceebaha in la qariyo ma aha waa in ceebihii la ogyahay la sheegaa waa inaan marka waxa la qarin qofku marka ama ha ku qaato ama ku daayo hadduu saas sameeyo qishkii waa ka badbaaday haddii caanihii la barxo waa in la waa barax barax ayaga iibsanaya ya intaasoo biyo baan ku dara baraxnimo iyaga iibsanaya inta caaniya inta biyihi waa isleegiyi sida haddii lagu iibsado dhibi kuma sugna laakiin haddii la qariyo waxay noqonaysaa in lagu dambaabayo sidaasay noqonaysa marka kishki waa caam meel walba soo gelaya wuxuu soo gelayaa yacni waxyaalaha fojariga la samaynaayo kishki bay noqonayaan shahaadaadka foojariga dhugmantiyada foojariga kullu daalika waxay soo gelayaan kishki imtixaanada markaysa markaa la qishayo waxay soo gelayaan kishki waa la diidaya kullu dalika waa mamnuuc imtixaanka in qish lagu sameeyaa ma bannaana xadiiska imtixaanku ma saabsanayn waxaa loodhanayaa sababta sabab gaara ah haba noqotabe wuxuu noqonayaa xadiisku caam alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelinta waxa le lafdiga caamnimadiis ee sababta gaarnimadeedu ma laha marka sidaas aawadeed cumuumkaa loo deliishanaya man hashana falaysa mina cumuumkaas ayaa loo deliishanaya waa saas hadduu qofkii marka waxa weeye shahaadaad fojeriya samaysto uu yidhaha dhakhtar baan ahay shahaado fojeriya samaysto dee ummaddii khiyaan buu ka samaynaya aqoon aanu lahayn buu sheeganayaa hadhowna dadkii waa ku dhibaataynaya dadkii waa ku dhibaataynaya marka man hashana falaysa mina waa caam cumuumkaasaa loo deliishanaya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi laa tanaajashuu tanaajusha ha samaynina tanaajushka horeyn usoo aragnay waxa weeye waa in eh, la siyaadiyo badeecadda wixii la siisanayey oo ninbaa u dhigaya eh, wixii qofka kale uu ku baayacay inuu siisanayo wax ka sarreeyo uu ku baayacaya isagaan doonayn inuu iibsado ayuu markaa qiimo ka sarreeya qiimihiibuu u dhigaya wuxuu odhanaya anaa intaa kaa siisanaya mana rabo inuu markaa iibsado ma rabo laakiin wuxuu doonayaa ninkan inuu ku qaaligareeyo ayuu rabaa kaasaa waxaa la yidhaha tanaajush muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsan yahin bukhaari iyo muslim baa labadua isku waafaqeen xadiiska kun iyo shan boqol iyo sagaal iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo saddexiyo toban wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam nahaa can innajash muttafaqun calayh cabdullahi bni cumarna waxa uu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay can innajash yacni iibka in la siyaadiyo qiimo ka sarreeya qiimihii qofkaa hore ku baayeecay in loo dhigo iyadoo looga dan leeyahay in la qaaligareeyo laakiin inuu iibsado aanu uga jeedin inuu iibsado aanu uga jeedin marka waxaa laga qaadanayaa taas inay xaaraanta inay bannaanayn yacni waatay yidhahdaan culammadu annahyu yaqtadii ataxriim nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn buu keensanaya marka muslimiinta waxa cuqdada soo kala gelinaya yacni markaa in la sameeyo ma aha wixii markaa isdhibis oo ay isdhibayaanna inay markaa ku kacaan ma aha haddii markaa saa la sameeyana cuqdad baa soo kala gelaysaa oo ninkan aan doonayn inuu iibsadee haddana doonayo shayga inuu ku qaaligareeyo dee dhibistiisa inuu u jeedo ayuu u qaadanayaa taasna cuqdad baa u gelaysa inuu isnacaan oo cuqdad isu gashana lama rabo in isnacaan oo cuqdad isu gasho lama rabo inay laabtooda isu fayoobaato isjeclaadaan baa la doonaya xadiidka kun iyo shan boqol iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo afar iyo toban wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen ibnu cumar qaala inuu yihi dakara rajulun lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam annahu yukhdacu fi lbuyuuc cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi dakara rajulun ninbaa wuxuu sheegay lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay u sheegay annahu yukhdacu fi lbuyuuc in markaa e, lagu e, dago iibabka in lagu dago had iyo jeer markuu isyaah wax iibsaba yacni waxa weeye waa la dagaa oo ninkaas waxaa ku dhacda yacni in la kediyo iibkii lagu kediyo ama lagu khiyaameeyo oo shay aan qiimo badnayn baa laga yaabaa qiimo badan in laga siiyo isagoo moodaayo inuu qiimo badan yahay yaa marka waxa weeye saasaa mar walba igu dhacda buui badibani in badan igu dhacdo fa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam man baayacta ku kastaad la baayactantood wax ka iibsanayso faqul waxaa tidhahda laa khilaaba waxaad tidhaahdaa yacni khiyaana ma jirto ama dagisi ma jirto dagis laysdagaa ma jirto muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waalkhilaabatu khilaabadu bikhaa'in mucjamatin maksuura waa kha' dhibic leh oo hoos dhigan la hoos dhigay wa baa'in muwaxada iyo ba' dhibic keliya leh waa dabdan bilxuruuf wa hiya alkhadiica waa dhagarta weeye yacni waa dagista la dago ama la kediyo waxay culammadu ka qaataan xadiiskan ee khiyaaru sharti khiyaarka la yidhaahdo khiyaaru shardiga ka qaataan khiyaaradii waa kala duwan yihiinoo waxaa jira khiyaaru lmajlis inta majliska la joogo qofku inuu door leeyahay oo mid waliba uu iibka ka noqon karo waxaa jira khiyaarul cayb ceebi shayga hadday ka soo baxdo inuu khiyaar yeelan karo waxaa jira khiyaaru tadliis iyaduna ceebtay ku dhowdahay waa sida marka waxaway musaraadkii oo kale neefkii lasoo gaaxiyey ee aanu ka warqabin in marka lasoo gaaxiyey ee deedna laga iibiyey oo islaa waa caana badan yahay ee saddex maalmood gudahood ayuu ku celin karaa fa in shaaa raddaha wasaacan min tamrin hadduu doono waa iska celinayaa caanihii uu ka maalayna saac timira ayuu beddelkeeda bixinaya waaya waxaa jira khiyaaru shardi baa jira waa kan oo kale ninkani wuxuu tilmaamay in iibka wuxuu iibsado si badan loo dago si badan in loo dago ayuu tilmaamay markaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mar kastaad wax iibsanayso waxaa tidaa laa khilaaba laa khilaaba dheh yaa sidaa dheh sidii buu odhan jiray dabeed hadhow haddii markaa la yidhaahdo waxaanad iibsatay ma fiicna sidaa iyo saasay leedahay caynkaasay tahay wuxuu odhan jiray waa anigii ilaa khilaaba yidhi nebiga saa igu yidhi ii celi waxaygii beryihii dambe xataa saasuu odhan jiray markay cid isku qabtaan saxaabadii qaarkood markhaati u soo kaxaysan jiray dabeedna markaa saasuu odhan jiray saa markuu yidhaahdo yacni wixii markaa wax ku jiraanba ee uu ka noqdaba waxa uu ahaa markaysagaa mid ama yani uu ka shakiyaba hadduu markaa ka noqdo wuxuu khiyaar inuu leeyahy riwaayaadka qaarkood waxay kordhinayaan khiyaar baad leedahay uma anta bilkhiyaari fii kulli salcatin ibtactaha alaaa layaal saddex habeen baa khiyaarkaasi kuu taagan yihin oo door leedahay haddaad doontana aad ka noqon kartaa haddaad doontana aad ku socon kartaa hadduu markaa ku raalli noqdo waa haysanaya hadduu ku raalli noqon waayana waa celinaya waa celinaya waxa le wakhtigii cusmaan buu nin wax ka iibsaday markaasaa dabeedna markii dambaa waxaa lagu yidhi waar waa lagu kediyey innaka qubinta fiih ninkiibuu markaysaga ku noqday cid saxaabada ka mida ayaa u markhaati kacday in nebigu khiyaar u yeelay saddex habeen markaa dabeedna markaasuu yacni dirhamadiisii ayuu kala soo noqday haddaba culammadu waxay isweydiiyaan khiyaaru shardiga caynkaasa ma waxaa yeelanayaa qofkii xaalkiisu ninkaasoo kale la mid yahay oo waxa weeye dadka markaysaga la kediye ah oo markaysaga aan farsamooyinka iyo dadku siday wax u iibiyaan iyo aadaan xariifka ugu ahayn amaba yacni xoogaa khaflada iyo moogganaantu ku badan tahay ma noocaasoo keliyaa yeelanaya mise qof waliba waa xidhan karaa bacdu ahlicilmi waxay eegeen xaaladda ninka oo waxay yidhahen ninkaas xaalkiisoo kale wixii shabbahaya oo khafladda iyo moogganaantu sidaas ay ugu yaro badan tahay oo la kedin karo ama si badan loo kediyo ciddii xaalkiisu xaalka ninkaa shabbaho khiyaarkaasuu yeelanayaa khiyaaru sharti buu dhiganayaa waana u sugnaanaya bacdu ahlicilmina waxay eegeen yacni waxa weeye lafdiga uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maadaama markaysa markaa jumlo mustaqilun bilifaada ay tahay oo faa'iidadiyadu keli la noqonayso man baayacta faqul laa khilaaba ahlucilmiga qaarkoodna ay qabaan sida bacdulmadaahib ay qabaan in waxa weeye shakhsi keliya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula khitaabaa inay tahay caamun min xaysu almacnaa xagga macnaha inay caam ka tahay ay saas markaysaa madaahibta qaarkoodna ay qabaan waxay yidhaahdeen waxay ka dhigan tahay qof walba inuu khiyaarkaa yeelanayo hadduu dhigto weeye oo shardigaa hadduu dhigto yacni khiyaarkaas ayuu yeeranayaa haddii wixii ay ka soo baxo khabni ka soo baxo yacni wuxuu noqonayaa inuu marka ka noqon karo ayuu markaa noqonaya waayahay xadiidka kun iyo shan boqol iyo koob iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo shan iyo toban can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man khababa zawjata mri'in aw mamluukahu falaysa mina man khababa ku kastoo kharibe ama fasahaadiya zawjata mri'in yacnii shakhsi ooridiisa qofkii ka fasahaadiya ama ku dira aw mamluukahu ama addoonkiisii uu lahaa ka fasahaadiya ama ku dira falaysa mina annaga nagama mid aha dayruu naga yahay yacnii hadyigayaga iyo dariiqadayada kuma sugna rawah abu daawuuda abu daawuud baa xadiidka soo wariyey sheekh albaani laftiisuna waa saxiixinayaan khababa bikhaa'in mucjama waxay ku sugan tahay kha dhibic leh uma ba'in muwaxada waxaa ku sii xiga ba markaa dhibic keliya leh oo mukarara la takriiriyo lasoo laba goorceliyey oo khabbaba ay afsadahu waa fasahaadiyaa looga jeedaa khabbaba wa khadacahu waa dhakray baa looga jeedaa waa fasahaadiyey oo waa dhakray marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ciddii nin haweenidiisa qofkii ku dira ama addoonkiisa ku dira oo isku dirka noocaasa sameeya ama ka khariba ee amaba ku dira nagama mid ahaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa macnuhu u dhacayaa hadyigayaga iyo dariiqadayada kuma sugna ayaa laga tilmaamaya waa nooc waciida markaysaa weeye ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen axaadiista ashyaada ku soo aroortay oo la tilmaamayo falaysa minna waxaa laga qaataa dembi kabiira inuu yahay baa laga qaataa oo min kabaa'iri dunuub uu soo gelaayo oo sakhaa'irta aanu ka mid ahayn waayo dembi sababtiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka uu ku dayriyey oo ku tilmaamay hadyigiisa iyo waddadiisa iyo dariiqadiisa quman inaanu ku sugnayn uu sidaa ku tilmaamay dee dembi yar ma aha marka waxaa laga qaadanayaa dembi weyn arrinka noocaasi inuu yahay ayaa laga qaadanaya kudirista lagu dirayo qofka ciddii marka waxa weeye isku fiicnaayena calaaqadu ka dhaxaysay ama marka waxaweyan xaaskiisoo kale lagu diro ama addoonkiisoo kale lagu diro dee qofna kuma raalli noqonaayo taasoo kale in lagu sameeyo waxyaalahay muslimiintu isku nacayaan bay ka mid tahay waxa qofku isagu aanu jeclayn in lagula kaco muslimiinta kalena inuu kula kaca maaha baabka laba boqol iyo toddobiyo toddobaatan baabu taxriimi alkhadri ballanburinta inuu xaaraan tahay ayuu u baab yahay ama baabu bayaani taxriimi alkhadri ballanburintu inay xaaraan tahay caddaynta la caddayna ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow awfuu bilcuquud awfuu oofiya bilcuquudi caqdiyada oofiya yacni guntimaha markaysaa mucaamalaadka yacni hadday tahay caqdigii nikaaxa hadday tahay kii cuhuudiya ballamada hadday tahay kii waxaweeye heshiisyada cid lala galay yacni walow haba noqdo markaa yacni caqdu hudna oo markaysaga muslimiin iyo gaalo ka dhexeeya kulay ku tahay hadday tahay muslimiinta dhexdooda yacni waxa weeyaan cuquudda oofiya marka taas waxaa ka imanaysaa inaan marka ballanfur iyo yacni ballanburin iyo wax la mida aan lala iman ayaa ka imanaysa oofinta la oofinaayo waxaa ka imanaysa in eh, ballanfurkii in layska ilaaliyo aad looga fogaado layska jiro wa qaala tacaala allah uu yidhi wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas'uula wa awfuu oofiya bilcahdi ballanka oofiya ina alcahda ballanku kaana wuxuu ahaaday mas-uulan mid la isweydiinaayo ayuu ahaaday mid la isweydiinaayo ayuu ahaaday oo dadka waxaa la su-aalayaa wafaagii la oofiyey iyo burinta la buriyey ayaa la su-aalayaa miyaa oofisay mise waad burisay cahdiga la amraayo in la oofiyana culamada qaar waxay yidhahaan waxaa loo jeeda cahdullah ballanka ilaahay baa laga tilmaamaya oo takaaliifta awaamirta sharciga ah iyo nawaahida wixii layna faray ee axkaam ah sidaa yeela iyo wixii laynaga reebay sidaa ka taga waxay ka dhigan tahay cahdi salaadaha tukada sooma zakada bixiya xajiya runta sheega ammaanada ilaaliya yacni haakada waxyaalaha muxaramaadka ka fogaada waa cahdullah waa cuhuudda ilaahay waxaa kaloo culamada qaarkood ay soo geliyeen cahdiga dadka ka dhaxeeya ay ku ballamaan ayay markaa soo geliyeen marka labada noocba inay soo gelayaan baa saxan laakiin cahd unnaas dadka cuhuuddooda ama cuhuudu nnaas tafsiil baa ku sugan oo wixii shareecada khilaafsan in la oofiyaa ma bannaana laakiin wixii sharciga aan ka hor imanaynin waxay noqonaysaa iyaga in la oofiyay noqonaysa oo la ilaaliyo ballanka laakiin wixii sharciga khilaafsani waa baatil wuxuuna noqonayaa midaan cibro lahayn buu noqonaya kullu shartin laysa fii kitaab illahi fahuwa baatil wain in kaana mi'ata shart shardi kastoo kitaabka ilaahay aan ku sugnayni waa baatil kulay ku tahay boqol shardi xadiidka kun iyo shan boqol iyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo lix iyo toban wa can cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal arbacu man kuna fiihi kana munaafiqan khaalisa rasuulku waxau yihi calayhi asalaatu wassalaam arbacun afar khaslo man kunna fiihi kay ku dhex sugan yihiin kaana munaafiqan khaalisa wuxuu noqonayaa munaafiq baraxla ayuu noqonayaa munaafiqnimadiisu caddahay waman kaanat fiihi khaslatun minhunna kaanat fiihi khaslatun min annifaaqi xataa yadacaha waman kaanat fiihi ku kastay ku sugan tahay khaslatun yacni sifo ay ku sugan tahay ama mid minhunna yacni khasladaha ama sifooyinka afarta ah ka mida mid ka midi kay ku sugan tahayna kaana fiihi khaslatu min annifaaq waxaa ku sugnaanaysa yacni khaslo ama sifo munaafiqnimo ah baa ku sugnaanaysa xataa yadacahaa ilaa uu ka tegayo ilaa uu ka tegayo khasla nifaaqa ku sugnaanaysa ida tumina khaan haddii la aamino wuu khiyaameeyaa wa idaa xaddasa kadab hadduu sheekeeyana been buu sheegaa wa idaa caahada hadar wa idaa caahada hadduu ballamana khadara ballanka ayuu buriyaa waa ballan furaa markuu cid la ballamo ballan fur buu sameeyaa ballankii buu buriyaa wa idaa khaasama fajar wa idaa khaasama hadduu doodana oo cid la gardhigto cid bay markaa wax isku qabteen oo uu la garramaya wa khaasama hadduu cid markaa wax la doodaayo ama la garramaayo ama la dacwinaayo fajara yacni fisqi iyo fujuur buu ku dhacaa yacni waa xadgudbayaa kuma joogaayo inta sharciga ah ee wuxuu samaynayaa inuu xadgudbo ayuu markaas samaynaya oo dembi ku dhaco oo waxaanu lahay sheegto oo wixii lagu lahaa duudsiyo yani ashyaada noocaasa ayuu ku kacaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan horeyn u soo maray wuxuu tilmaamayaa alkhisaal alnifaaqiya khasladaha ee munaafaqnimada ah buu tilmaamaya xadiis kalea jiroo saddex markaa sheegaya saddex ka mida oo nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam aayat lmunaafiqi halaath calaamadda munaafiqu waa saddex marka waa calaamadihii nifaaqa weeye calaamadihii nifaaqa weeyaan saddexda marka uu xadiiskaasi sheegay waidaa khaasama fajar marka laga reebo waa saddexda kale weliba markaa taa waidaa caahada qadarna wuxuu ku beddelay waidaa wacada akhlaf ayuu ku beddelay xadiiskani wuxuu ku soo daray mid afraad oo ah waidaa khaasama fajar taa afraad oo ah hadduu cid la doodaayo ama la dacwinaayo ama ay garamayaan waa xadgudbayaa fujuur iyo fisqi ku dhacayaa nifaaqa waxay u qaybiyaan culammadu nifaaq ictiqaadi iyo nifaaq camali nifaaq caqiida ahoo ictiqaadi ah oo qofku gaalnimo u qarsanaayo islaamnimona muujisanayo kaasi waa nooca laynoo sheegay inuu naarta ku waaraayo dabaqadda ugu hoosaysa naarta uu gelayo ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar waa kuwa nifaaqoodu ictiqaadiga yahay weeyi daahirkooda iyo baatinkoodu waa iskhilaafsan yahay laakiin wuxuu isku khilaafsan yahay gaalnimo iyo islaamnimo oo gaalnimadiina wuu qarsanayaa islaamnimadana waa muujisanaya kaasi waa nooc nooca kale waxaa la yidhaahdaa nifaaq camali nifaaq camalka loo nisbeeyey waatuu albasri uu ka cabbiray annifaaqu nifaaqaan nifaaqu takdiib iyo nifaaqu camal nifaaqu takdiib waa kay culammadu markaa u istiraaxeen nifaaq ictiqaadi ayuu isagu nifaaq takdiib ka cabira nifaaq camalina waxa weeye waa nifaaqu camal acmaashii in daahirkiiyo baatinku isku khilaafaan laakiin yacnii kufri aanu qofku qarsanayn markii waxa weeyaan ay e, taabiciinta qaarkood ku yidhaahdeen saxaabada qaar ay ku yidhaahdeen umaradayada iyo madaxdayada intaan u gallo ayaannu waxaannu marka dambe odhanayna wax ka duwan baannu yaga ku nidhaahnaa wuxuu ugu jawaabay wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam taa waxaanu ku tirin jiray saxaabigaa odhanaya inay nifaaqa ka mid tahay inay nifaaq munaafiqnimada ka mid tahay baanu ku tirin jiray wuxuu u jeedaa waa nifaaq camali noocaasuu noqonaya xadiidkan ashyaadani haddii waxaweyn xaggii ictiqaadka iyo iimaankii ashyaada aynay ku saabsanayn ay noqoto xadiisu naaska iyo dadku waxay ku sheekaysanayaan inuu ku been sheego inuu ballamada dadka markaysaa markaa ballamada ku buriyo ama ku baajiyo inuu waxaweeye fujuurku ku dhacayaa nooc kufriya aanu ahayn oo aanu gaalnimo ku dhacayn laakiin duudsi iyo xaqooda inuu dafiro iyo inuu waxaanu lahayn sheegta iyo ashyaada ay tahay ammaanadii dadku ku aamineen inuu khiyaameeyo ashyaadaasi dhammaan waa macaasi waa dunuub shay kufri akbara ma aha gaalnimadii weynayd ma aho milladda lagaga baxaayo mar haddayna gaalnimadii weyneed aynay ahayn ma noqonayso nifaaqii ictiqaadiga ahaa ee marka waxa tabaqadda ugu hoosaysae naarta lagu gelayay noqon mayso waxay marka culammadu yidhahaan waa akhlaaqdii munaafiqiinta iyo dhaqamadii munaafiqiinta marka waxa weeye nasiib ha ku lahaado oo waxa weye waciidi ha ku jiro nasiibna ha ku lahaado laakiin qoladii gelaysay dabaqadda naarta ugu hoosaysa noqon maayo haddaanu wax gaalnimo aanu qarsanayn ama gaalnimo aanu la iman wuxuu noqonayaa taxta almashii'a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa oo waxa weeye kufri akbara iyo gaalnimo weyn yani miduu ku dhacay ma aha mawdicu shaahid wuxuu u keenay waidaa caahada qadar hadduu ballamo oo cid ballan la galo waa ku ballan furaa oo ballan ku baajiya waa ku ballan furaa oo ballan ku baajiya taasuu u keenay marka qadrigu inuu xun yahay oo sifooyinka munaafiqiinta ka mid yahay ballanfurku ayuu markaa u xaaraanna yahay ilanifaaqu xaaraan weeyaane xadiidka kun iyo shan boqol iyo saddexiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol toddobiyo toban wa can ibni mascuudin wa bni cumara wa anasin radia allahu canhum qaaluu cabdullaahi ibni mascuud iyo cabdullaahi bni cumar iyo anas ibnu maalik saddexdaa saxaabi waxay yidhaahdeen qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu waxau yidhi likulli haadirin liwaaun yowma alqiyaama likulli haadirin mid kastoo ballan buriya waxaa u sugnaaday liwaa'un calan baa u sugnaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaame maalinta qiyaame gudaheeda calan baa maalintaa u sugnaaday yuqaalu waxaa la yidhahdaa haadihi tani ghadratu fulaan waa ballanfurkii iyo ballanburintii hebel weeyaan baa la yidhaahdaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay marka saddexda saxaabiba waxaa ka soo warinaya bukhaari iyo muslim waayahay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ruuxa ballanfurka sameeya in aakhiro calan loo yeelayo oo la fadeexadinayo likulli ghaadirin liwaa'un yowma alqiyaama ballan kastay tahay in la oofiyo ciddii ballanfur ku samayso ballankaa buriso kaga baxdaa ee calan baa u sugnaaday maalinta qiyaame waa lagu tilmaamayaa waxaa la odhanaya waa ballanfurkii ama ballanburintii hebel weeyaan baa la odhanaya waa fadeexad la fadeexadinay weeye taasina waxaa ku jira yani nooc cuquuba abaa ah ku sugan xadiidka kun iyo shan boqol iyo afar iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo siddeed iyo toban wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal likulli haadirin liwaaun cinda stihi yowma alqiyaama likulli haadirin mid kastoo ballan buriya oo ballan fura waxaa u sugnaaday liwaaun calan cinda stihi yacni dabadiisa agteeda ayuu ugu sugnaaday yacni calankaasi yowma alqiyaamati maalinta qiyaame yurfacu lahu biqadri ghadrati waa loo kor yeelayaa kolba inta ballan furkiisu la eg yahay ayaa marka waxaa loo kor yeelayaa oo la koraysiinayaa si waxaweeye meel fog looga arko haddii ballan furkiisu weyn yahay yacni calanka inta loo koraysiinayo waa la aad baa loo kor yeelaya loo sarraysiinaya alaa walaa haadira acdamu khadran min amiiri caamma alaadu waa xarfu tanbiih baraaruga ama hooyaay walaa haadira acdamu ballanburiye ka weyni ma jiro khadran xagga ballanburinta min amiiri caamma yacni markaa amiir guud nin madaxa oo dadka markaysa markaa u taliya ballanburintiisa ballanburin ka weyni ma jirto yacni maamulihii guud ama madaxweynihii ballanburintiisa ballanburin ka weyne ma jirto rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qofka ballanka buriya maalinta qiyaame calan baa markaa dabada loo sudhayaa calankana waa la sarraysiinaya waxaa lagu tilmaansanaya lagu garanayaa ballanburintii uu samayn jiraa lagu garanaya yacni waxay noqonaysaa calaamad markaa waxaa lagu garanayo oo lagu fadeexadinayo taasay noqonaysa calankaana waxa markaa wuxuu noqonayaa mid istigu waxa weye waa duburta weeye isti huwa dubur calanka dabada loo sudhaaya waa calan yacni la korraysiinayo oo kolba inta ballanburintiisu la eg tahaybaa koryeelista la kor yeelaya la sarraysiinaya la dheeraynayaa xagga sare loo dheeraynayaa ay la ekaanayso haddii ballanburintiisu weyn tahay waxay noqonaysaa mid markaa waxa weeye aad iyo aad loo kor yeelo oo loo sarraysiiyo ballanburinta ugu weynna waxay noqonaysaa yacni cid markaa ummad u talisa ballanburinteeda laba siyoodoo kala duwan bay culammadu u fasiraan walaa qaadira acdamu khadran min amiiri caama ballanburintu ma isagay ka dhacaysaa mise isagay ku dhacaysaa ma isagaa lagu ballan furayaa mise isagaa ballan furaya waxay ahlucilmiga qaarkood u fasireen inuu isagu ballan furayo oo ummaddii uu ku ballan furayo oo ninka markaa madaxweynaha ah ama boqorka ah ama waxaweeye markaa e, imaamka ah ee marka weeye ummadda u talinaya ballanfurka uu ummadda ku ballanfuraa inay tahay acdamu qadri ballanfur kii ugu weynaa inuu marka u yahay waxaana ballanfurka ugu weyn loo yidhi yacni dhibteeda ayaa markaa badanaysa markaa saa waa loo fasiray oo dee markaa qof iyo laba iyo wax kooban ma khusaysee yacni ummad dhan bay iska khusaysaa marka maadaamay sidaa tahay waxay noqonaysaa ballanfurkaasi inuu aad iyo aad dembigiisu u weyn yahay ayay noqonaysaa weji labaad culammadu waa ku fasireen labada wejina shuraaxdu waa tilmaameen oo ah markaa in isaga lagu ballan furay oo ballankii iyo baycadii yacni markaa lala galay daacadiisii laga baxay oo isagii laga hor yimi oo weeye lagu baxay oo lala dagaalamay marka taasna waxay noqonaysaa ballanfurku isagu ku dhacaya oo waxay noqonaysaa khuruuj lagu sameeyey marka adigu cala kulli xaal labada noocba aad iyo aad baa markaa dembigoodu u weyn yahay waayo mid walba dararkeeda iyo dhibteedu waa markaa weyn tahay oo markaa dhibaato badan ayaa ka imanaysa marka waxa weeye ciddii yacni masalan dadka dhexdooda waxyaalaha ballanka ah ee jiray ee cid kooban khusaysa iyo cidda markaysa markaa ummadda u talinaysa ballanfurka ka dhaca ama ku dhacaa waxay noqonaysaa dhibaatadiisu inay markaa faafto aynay fara badnaato sidaas aawadeed ayaa laynoo sheegay in markaa dembigeedu weyn yahay ballanfurkeeduna u weynaansha badan yahay marka si caama ballanfurkii waa laynooga digayaa nooca sii daranoo ah marka waxa weeye ballanfurka ka dhacaya min amiiri caama isaguna waxa weeye waa sii weynaansha badan yahay isagana si gaara in looga sii digtoonaadaa looga jeedaa laakiin waxa weeye qadri oo dhan baa laga digaya likulli qaadirin liwaaun cinda sdihi yowma alqiyaama waa cumuum waxaana loo jeedaa ballan oofin markaa mudan in la oofiyo laakiin wixii shareecada khilaafsanaaya lagu ballamay marka horeba in la oofiyo ma aha sidaas aawoodee waciidka ma soo gudagelayso yacni ku sugan ballanburintu inay xaaraan tahay dembi weyn tahay yani cuquubo noocaasi ka imanayso xadiidka kun iyo shan boqol iyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo toban wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal qaala allahu tacaala halaatatun ana khasmuhum yowma alqiyaama nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi allah baa waxauu yidhi saddex anaa la doodaaya rajulun actaa bii uma qadar maal inay tahay culammadu ku fasiri maayaan waxay ku fasirayaan xagga ammaanka iyo cahdiga rajulun actaa bii nin aniga ah markaa sababtayda wax ku siiyey yacni ammaan ku siiyey ama markaa aniga yacni markaa igu dhaartay inuu marka waxa weeye nabadgelinayo ama cahdigaa u ilaalinayo yacni siinta waxay noqotaa mid macnawi ah iyo mid xisi ah marka ammaansiinta ayaa laga tilmaamaya cahdiga iyo dhaarashada allah loogu dhaaranayo inuu ammaan gelinaayo ama inuu markaa sidaa iyo sidaa u yeelaayo suma qadar oo marka waxa weeye cahdigii waa ka baxay waa buriyey hadduu doono waxaabuu noqon karaa markaysa markaa ruux gaala oo ammaan siiyey ilaa haddii ammaan la siiyo in wax la yeela ma bannaana walow haba ahaado markii hore xarbibe marka ciddii uu marka allah ugu dhaartay inuu marka dhaartii buriyo ama ammaankii markaysa marka uu buriyo ama cahdigii uu ka baxo taasaa laga tilmaamaya suma qadar warajulun baaca xuran fa akala amana iyo nin markaa iibiyey shakhsi xor ah oo fa akala samanahu dabeedna lacagtiisa cunay yacani ku intifaacay waa ujeeddadii loo iibinayay wey qof xora iibkiisu ma bannaana sida qof xora iibkiisu aanu u bannaanayn baa xubnaha qofka xorta ana aan la iibin karin iminka wakhtiyada qaarkood waxaa la yidhaahdaa qof baa kelli u baahan dabeedna markaasaa markaa la yidhahdaa mid baa iibinaya markaa kellida labadiisa keliyood mid saaray caalamka meelaha qaar waa ka dhacdaa marka ajsaada qofka xorta ana lama iibin karo an lama iibin karo waxay la mid tahay isagoo markaa jumladiisii la iibiyey la mid tahay warajulun ista'jara ajiiran fastawfaa minhu walam yuctihi ajra iyo nin markaa shaqaalo dirtay oo nin shaqaalaha ayuu ka shaqaalo dhigtay ajiir oo fastawfaa minhu shaqadii markaa uu dirtay ayuu ka oo ka dhammaystirtay bimacnaa ka qaatay shaqadii wuu wada qabtay walam yuctihi ajrah mushqaayadiisina ma siin rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey buluuqulmaraamka xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey odhanaya laakiin waa sahwi muslim xadiiska ma warin bukhaari baa wariyey sheekh albaani xadiiskan kolley waa ku taraduday oo ibnu xajar baa markii hore wax ka yara sheegay laakiin albaani waxa mar wax waa ka tilmaamay laakiin irwaaga ku maray xasanun aw qariibun minhu xadiisku ama waa xasan ama waa ku dhow yahay marka nooc kollay taraduda ku sugan marna cillada ayuu ila sheegay kolley dee jamaahiirta culammada waxay maraan axaadiista labada saxiix in marka waxa weeye ay ay yihiin markaa saxiixa ay yihiin axaadiistii culammadii hore ay qabsatay oo ay wax ka sheegeen qadarkaas mooyaane culammada muta'akhiriintae dambe inay wax ka sheegaan waxaan hore looga sheegin tan noocaasa kolley la aqbali maayo waxaa jirta axaadiis yacni markaa laba boqol iyo dheeraada oo a'immadii hore qaarkood ay caalaqeen oo bukhaariyo muslim u qaybsan ha yeeshee muslim u badan axaadiista caynkaasa waa toodhanayay suyuuti waintaqaduu calayhimaa yasiira fa kam taraa naxwahumaa nasiira wax yar bay ku naqdiyeen oo ku intiqaadeen axaadiista saxiixaynka badanaa inta markaysa markaa u gargaaraysa ee u hiilinaysaa bukhaari iyo muslim oo tilmaamaysaa inay sidoodu saxan tahay xaafid ibnu xajar huda saariga markuu kaga hadlayo muqadimada saxiixa axaadiista alcaalaqa ee bukhaari ku sugan waxa uu odhanayaa waa qaybinaya axaadiistaas badankooda wuxuu tilmaamayaa cillada loo sheegay inaynay ahayn cillo xoog leh ya waxa uu odhanayaa badankooda axaadiista jawaabta laga jawaabayaa waa sahal waxaa lagu cilleeyeyna waxaan cillo ahayn qaarkoodna jawaabtoodu waa qariib oo waa dhowdahay naxwi haadaa baan filaya inu odhanayo mawdicu shaahidka waxaan u jeedaa inta dambe qaarkoodna jawaabta laga jawaabayo waxaa ku sugan nooc takallufa nooc takallufa ku jira laakiin kuwaasi waa yar yihiin sida badan cilalkaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen acla sixa oo darajadii saraa bay ka baajinaysaa laakiin yacnii xujanimadii kama baajinayso haaliban waxay noqonaysaa cala alaqali ama xasan ama sixada markaysaga markaa dabaqa ka hooseysa dabaqadii acla sixa inay ka baajiso taasunbay markaysa markaa waxbay noqonaysa waxaana kala duwan wixii culammadii hore naqdiyeen iyo culammada muta'akhiriintu waxay naqdiyeen aan culammadii hore waxba ka sheegin intay culammadii hore naqdiyeen mooyaane wax ka dambeeyo culammada dambe ay naqdiyeen oo culammadii hore sallimeen iyadoo la aqbali maayo waayo wa mutalaqaatun bilqabuul waxaa lagula kulmay qabuul baa lagula kulmay saas aawadeed bay markaa culamo badani ay yidhaahdeen axaadiista saxiixaynku marka laga reebo intii hore loo naqdiyey a'immadii hore daaraqudni iyo khasaani iyo culammadaasi ay naqdiyeen a'immadaa hore marka intaa laga reebo inta kale waa qaci inay saxiixa tahay waatay saas yadaa markaa yidhaahdeen marka calaa kulli xaal naqdiga muta'akhiriintu ay naqdiyaan ama ibnu xajar ha noqdo ama cid la wakhtiyo ama cid ka dembaysayba ha noqdo ama marka mucaasiriinta sida albaniya ha noqdo waxay noqonaysaa a'immadii hore waxa inay naqdin yacni la aqbali maayo oo axaadiista labada saxiix ka mid ah walow markaysa marka waxaan yacni markaa ka muuqato waxaa axaadiista qaarkood lagu naqdin lahaaba ka muuqatabe talaqiga ummaddu qabuulka kula kulantay ayaa marka waxa weye noqonaysa qad jaawaza alqandara qad jaawaza alqandara birijka waa ka tallaaba xadiiskan sheikhu wuxuu u keenay mawdicu shaahid rajulun actaa bii uma qadar nin ilaahay dartii wax u bixiyey oo wuxuu ilaahay dartii u bixiyey ku noqday oo ku ballan furay masaleno kale inuu nabadgelinayo aanu dilaynin ayuu allah ugu dhaartay ama uu yidhi markaysaga marka calaya cahdullaahi wa dimmatuh yacnii korkayga waxaa ku sugan cahdiga ilaahay iyo dimmadiisa inaanan waxba ku yeelayn ama inaan saa iyo saa kuu yeelaayo dabeedna waa ku ballanfuray marka waxaa laga qaadanayaa qadriga ama ballanfurku inuu xun yaha laga qaadanaya shayga labaad wuxuu yahay oo xadiisku sheegayaa qof iibiyey qof xor ah oo lacagtii uu ku iibiyeyna cunay yacnii isticmaalo ku intifaacay akliga hadda waxaa looga jeedaa wa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadat ilkulliye waa ku intifaacay baa laga tilmaamaya yacnii ha cuno dhar ha ku gato ha ku iibsado gurye ha ku dhisto yani rakuub ha ku yacnii iibsado yacnii siduu ugu tagri falaya ugu intifaacayaaba waa sidii kale farqi ma kale laha inuu markaa cuno iyo inuu siyaaro kale ugu intifaaco ka saddexaad waa nin shaqaalo dirtay ama qof shaqaalo dirtay nin ha noqdo ama qof dumaraba ha noqday waa isku mida ah, wax faariqo muctabara u dhexeeya ma jiri shaqaalihii uu dirtay shaqadii uu dirtay ka oofsadoo dhammaystirtay ujradiisiina aan siinin kaasina waxa weeye wuxuu ka mid yahay kuwa xadiiskani sheegaayo ee loo goodiyey alaasatu ana khasmuhum yowma alqiyaama saddexdaa anaa la dooday dee ruuxa markaa ilaahay khasmigiisa yahayna ruuxaasi waxa weeye khatar buu ku sugan yahay dee la kollayba ilaahay ka gerheli maaye wuxuu noqonayaa yacni mid khatar ku sugan buu noqonaya marka waxaa laga qaadanayaa in marka qadriga la yska ilaaliyo iyo acmaasha kale la socotaba ayaa laga qaadanaya halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta